بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة ياسين ينكب الله بينا إلى آيات لباطن يسغال يعني إن شاء الله قارسينينا سورة ياسين وسورة صدن إيا اللحاد ترتيب القرآن كأكريم كأ aayadaheeduna siddeetan iyo saddex weeye suuraddu waa maki suuradaha maka ku soo degay weeye maki waxaa la yidhaha qur-aanka intiina nabigu hijroonin wixii soo degay meel kastaba ha joogay madanina waxaa la yidhaha markuu nabigu hijrooday wixii soo degay meel kastaba ha joogay marka suuradan suuratu yaasiin axaadiis kulligood wada daciifa yaa fadligeeda lagu sheega kulli wada daciifa mid wuxuu sheegayaa qofkii yaasiin aqriya toban jeer isagoo qur-aanka dhammeeyey yay ka dhigan tahay mid wuxuu sheegayaa xidhxidh bay noqono cadowgaa laga aqrisaa mid wuxuu sheegayaa dhowr baa sheegaysa meydka lagu dul aqriyo kuwaasaa ugu roon mid goonidiisa saxiix u ama ah aha haddiise la isku daro waxoogay baa ka soo baxaya iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum marka cilada loogu aqriyo waxaa weeye raxmad baa soo degayso ramad yani sakaraadkaa ugu dhib yaraanaya gunaanad bay soomaalidu u taqaanaa midda kale hadduu ruuxu macnaha garan yahay macnuhuu fahmaya marka intaasaa lagu sheegaa yaasiin xuruufta muqadacaduu ka mid yahay sida ugu saxiixsan qolyaale yaa insaan bay ka dhigan tahay yaasiin luqada xabashida yaa yaasiin insaan ka dhigan sida ugu fiican waxaa weeye alxuruuf almuqaaca labaatan iyo sagaal suuradood yaa xuruuftan googo-an lagu bilaabaa kulligood suurad si toosa ah ama si dadban iyo qur-aanka u soo hadal oo u ammaanaya marka hal xaraf laba xaraf saddex xaraf shan xaraf intaas weeye qiyaas yaasiin waa xuruufta muqadacada ah allah wuxuu ihi walqur'aani qur-aankan ku dhaartay alxakiim ee xikmada buuxda xikmadda badani innaka adigu nebiyullaahi maxamedow la min almursaliina kuwa la diray baad ka mid tahay calaa siraadin jid baad ku taagan tahay mustaqiimin oo toosan tanziil alcasiizi alla soo dejintiisii weeye qur-aanku allihii alraxiimi ee raxmadda badnaa maxaa qur-aanka lagugu soo dejiyey litundira inaad u digto qowman qoom qoomkaasoo maa undira aan loo digin aabaa'ahum aabbayowgood oo fahum yow qaafiluuna halmaansan oo wax baraarujiya u baahan waa quraysh nabiyullaahi maxamed nabi ka horreeya oo magaciisa laysnoo sheega ma jiro laakiin yeman baa ambiyo lagu sheegi jiray yeman iyo meeshan axqaafna dee nebi huud waa kii laga diray carabtan nabiga laga dhex diray نبي الله محمد نبي كهري الله دري ما إنان مقل عربت إسماعيلية اللي يدان نبي إسماعيل دلي وين عربتا كلا إيه، يمن يميلها دجن العرب العرب بابل وعربتي هراء عرب معنى هذا نحوي والصحارى معنى كلا ما حنبارتنا صحارى جزيرة العرب والصحارى دي ماشي إلى هوي إذا اللي عدي سودك عرب بين نقول مركا الله وحلي قرآنك حكيمك إيه حكمة بدن بنكب دارسيه mursaliintaad ka mid tahay ilaahay baa ku dhaartay inuu nebi llahi maxamed mursaliinta ka mid yahay jidkiisuna uu toosan yahay jid toosan jidka mustaqiimka ah waxaa la yidhaha luqada jidka toobiyaha ah oo jidad kaleoo qalqaloocani hareeraha ka yihiin mustaqiimkaasaa la yidhaahdaa luqada carabta markii la ego tanziil alcasiiz araxiim anzala allaahu daalika tanziil alcasiiz araxiim way ilaahay baa soo dejiyey allihii casiiska ee qaalibka ah ee raxmadda lahaa maxaa lagugu soo dejiyey nabiyullaahi maxamed qur-aanka inaad u digto qolahan iyaga iyo aabbayowgootoona loo degin oota nabiyullaahi maxamed carabta markii loo diray dowlad ma lahayn carabtu dad waxay ahayn iska dhaqan wanaagsanoo qabyaalad aaminsan bay ahayn hadday dowlad ahaan lahaayeen ma ayna raaceen nabiga way ka takhallusi lahayn hadday dowlad ahaan lahaayeen qabiil kala qaybsan bay ahaynoo nabiga markay u tashadeen oo yidhi qaar aan xidhno qaarna aan dil la yidhaahdeen oo nin reer beni haashim u dhasho reer cabdimanaafa haddaad disho miyaa miyaa sidee unoqon bahay yaa la yidhi qabiil baa lagu tixgeliyey eh, markaa nabiyullaahi maxamed sidaasoo ah jidkiisu wuu toosan yahay qoomkaasuuna u degaya walqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay buu alla yidhi allah subxaana wa tacaala wax kasta uu ku dhaarto waa wax cajiibaho heer sare ah wey innagu waxaan alla inaynu ku dhaaranno lama rabo walqur'aani qur-aankaan ku dhaartay qur-aankii alxakiimi ee xikmadda lahaa xikmadda waxaa la yidhaha cilmiga naafica ah inaka adigu lamin almursaliina kuwa la diray baa tahay calaa siraadin jid baad ku taagan tahay mustaqiimin oo toosan tanziil alcasiizi allaha casiizihe qaaliba soo dejintiisii weeye alihi araxiima naxariista badnaa soo dejinta uu soo dejiyay qudheeda raxmada maxaa laguu diray litundira inaad u digto qowman qowm oo maa undira aan loo digin aabaa'ahum aabbayowgood fahum iyagu haafiluun way halmaansan yihiin marka wax xusuusiye u baahan yihiin qofku markuu haafil yahay wax xusuusiyu u baahan yahay innagana dacwadaasi wayna saaran tahay inaynu dadka aan loo digin u digno oon dacwada gaadhsiino waa wax inagu waajiba laqad xaqa waxaa waajibay alqowlu qowlu cadaab calaa akarihim dadka badankood oo fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn mahaya innaa anagu jacalnaa waxaan aklaalan silsilad baan yeelay wax lagu xidhay aklaalka la geliyo oo fahya luquntii ilaladqaani gadhka xaggiisa yaa loo xidh dhinacaah faw muqbixuuna giirkay taagayaan saasay giirka u taagaya ta gacmihii sidaa loo xidho luqunta la isku xidho iyo sidaa madaxa kor ugu taagaya marka laba siyood baa lagu fasiraayo waa qiyaamaha tani qolyaa yidhi marka sidaa loo gelayo waa qiyaamaha marka sidaa loo gelayo waa qiyaamaha laakiin hadda culimmadu waxay ku fasireen luquntooda iyo giirkooda isku xidhan xaqayna fahmayninoo wax garba xidhan oo kale ka dhigan yihiin waxba arkayn waxba fahmayn yay ka dhigan yihiin saasaana wanaagsan allah wuxuu leeyahay qowlu cadaab laamlanna jahanama minka wamiman tabacak minhu ajmaciina jahanaba waxaan ka buuxin ibliis oo adiga ciddii ku raacda qowlkaasaa ku waajibay qowlkaasaa ku waajibay markaa luquntaa waxaa laga geliyey iyo gacmahoodaa la isku xidhay inta luqunta wax laga geliyey macnaha waa wax macnawi ahoo ayna waxba la fahmayn oo qalbigooda daboolan culimmadu saasay u badan yihiin marka xaqa giirkay ka taagayaan laqad xaqa alqowl qowl cadaab baa sugnaaday calaa akarihim badankood mar haddii qowl cadaab ku sugnaaday bicilmi illaah fahum laa yuuminuuna ma rumaynayaan qof cadaabu waajibay ma rumaynayo inaa anagu jacalnaa waxaan yeelay fii acnaaqihim luquntooda luqmahooda aqlaalan xadhig yaa la geliyey suryo faaya luqmihii ila ladqaani xagga garhkay ku xidhan yihiin madmuunun ilaladqaani garhkaa loo geeyey fahum iyagu muqmaxuuna way giir taagayaan oo luquntii iyo wixii baa sidan isugu xidhan marka xaqii bayna fahmayn oon qalbigooda daboolan weyn culimmadu saasay inta badan ku fasiraan qolyaa yidhi waa akhire wajacalnaa waxaan yeelnay min bayni aydiihim xaggooda hore sadan ood baan yeelnay wa min khalfihim gadaashoodana sadan ood baan yeelnay faaqshaynaahum waan daboolay indhahoodii baa la daboolay oo fahum iyagu laa yubsiruuna arki maayaan waxba arki maayaan sawaan waxaa isku mida wa sawaan waxaa isku mida calayhim dushooda adartum u digtaya am lam tudirhum uma adan digina laa yuminuun rumayn maayaan allah wuxuu leeyahay sadi baa hor iyo dib laga dhigay xagga hore waxba arki maayo dhinac walba way ka odan yihiin qalbigoodaa cidhiiriya waxaa la yidhi ninkii abujahal ahaa iyo niman kale oo la jooga oo reer bani makhsuuma yaa ku dhaartay maxamed markuu kacbada yimaado inaan waxaa iyo waxaa ku samayn nabigii baa yimid iyagoo meeshaa fadhiya dhagax buu soo qaatay marka dhagax aayaddu marka nabiga aayaddanaa loo keenay markaa aayaddan uu aqriyey aayaddanaa loo keenay dhagax buu soo qaatay markaasuu arki waayey nabigii markaasuu dib u soo gurtay war maxaa ku helay baa layidhi war riti weynoo qoodha unbaa halkaa igaga soo baxay buu yidhi ku kale aydhi war gablama allah ku deeli anigaa soo dili ninkee dhagixii buu qaatay kiina indhihii baaba madoobaadayba isagoo indhala yuu soo noqday oo loo dhawaaqayo war soo leexa la leeyahay marka ayaddanu nabigu akriyayey baa layidhi markaa ayadduna akriyayey wajacalnaa waxaan yeelay min bayni aydiihim hortooda sadan ood wa min khalfihim gadaashoodana sadan hadda kuwii qalbigoodu xidhnaana way aggiiy agga dambe iyo agga hore meel iimaan ka gala ma leh way xidhxidhan yihiin faaqshaynaahum waan daboolnay indhahooda aqshaynaa absaarahum oo fahum iyagu laa yubsiruuna waxba arki maayaan xaqa arki maayaan wasawaan waxaa isku mid ah calayhim dushooda aandartum u digtaya am lam tudirhu uma aadan digina laa yuminuuna ma rumaynayaan ama u dig ama ha u digin laakiin sidaa darteed qofku haddaad ogtahay inuuna ku yeelaynin waa layskala hadlaa on lama rabo in la aamuso haddaad ogtahay inuuna ku yeelaynin la hadal oo waaniyo war walaalo dheh allah wuxuu leeyahy inamaa tundiru adu waxaad u digi ood wax fahamsiin kartaa man itabaca dikra waxyiga kuwa raaca qur-aanka oo khashya raxmaana allah raxmaanana ka baqa bilkaybi maqni kaga baqa oo wax alla waxaan inoo sheegayo oo dhan waynu wada rumaynay ee qaybka ah jannada iyo naarta iyo allah subxaana wa tacaala qudradiisii baynu aragnaa bilaantiisii ma aragno qudradiisii baynu aragnaa waxaynaga maqan baynu rumaynay fabashiruu qofkaa ugu bishaare bimakfiratin dembi dhaaf iyo waajrin ajir kariimin oo wanaagsan wowaljanna allah wuxuu leeyahay nebiyullaahi maxamedow waxaad u digi ood fahamsiin kartaa qofka waxyiga raaca oo qalbigiisu xaadhan yahay oon qalbi xidhxidhnayn oo allah ka baqaya qofkaasaad adigu wax fahamsiin kartaa oo qeybka rumeeyey oo qeybka alla kaga baqaya marka qofka waxaa loogu bishaaraynayaa dembi dhaaf iyo ajri kariim ajri kariim iyo ajri haddii sidaa qur-aanka la yidhaahdo jannada inta badan lagu wadaa inamaa tundiru waxaad u digi adugu oo digniintu ay ku fiican tahay oo dacsiin kartaa man itabaca dikra waxyiga qof ka raaca oo khashya raxmaana allah raxmaana ka baqa bilqayba maqnida kaga baqa dadka qaarna qalbigoodaa oodan oo wax gelayaa jirin qaarna wax wax u sheegoon bay laayihiin qalbigoodaa furan oo wax aqdoon oo caqli bay ku soconayaan fabashirhu ugu bishaaree ka bimaqfiratin dembi dhaafiyo wa ajrin ajri kariimin oo weyn macaan wanaagsan wax walba ah anagu naxnu anagu nuxyii waa noolaynaa almowtaa kuwa dhintay wanaktubu waanu qoraa maa qadamuu waxay hormarsadeen oo camalkooda ah iyo wa aahaarahum raadkooda wa kulla shayin shay kulligiiba axsaynaahu waanu koobnay buu yidhi fii imaamin kitaab baan ku koobnay mubiinin oo cadan waxba khaldaynin allah subxaana wa tacaala kuwa diidan bacsiga yo alla loo yaa loo sheegaya alla wixii dhintay waan soo nooleeyaa wixii dhintay baa soo noolaya wixii ay hore marsadeenna waan u qori waa loo waa loo diiwaangelin wa aahaarahum wa aahaarahum taa laba tafsiir baa la geliyaayo wixii ay hore marsadeen iyo aahaarahum camalkii wanaagsanaa ay ka tageen hadday cilmi ka tageen hadday sadaqi iyo waxyaabo waaweyn ka tageen caruur u ducaysa hadday ka tageen wixii wanaagsanaa ay iyagu jideeyeen oy ka tageen aahaartoodii waa loo qori waxaa kaloo la yidhaahdaa aahaarahum raadkooda ay masaajidka usii socdaan qole reer bani saalima la yidhaha oo ansaar ah oo masjidkii nabiga madiinaha ka fogeyd yaa yaa yidhi waanu soo guuri oo masjidkaanu ku soo dhowaan nabigaa loo sheegay waraadkiinaaba la idiin qoriyey ha soo guurina wuhi meeshiina deganaada haddii sidaa la yidhaha aayaddu markaa waa madani haddii sidaa la yidhaha oo culimmada qaar baa sidaa leh aayaddu waa madani qaar baa innaa naxnu annagu nuxyii waa noolaynaa almowtaa kuwa dhintay wanaktubu waa u qoraynaa maa qadamuu waxay hore marsadeen iyo aahaarahum raadkoodii fiicnaa ay ka tageen wa kulla shayin shay kulligii axsaynaahu waxaanu ku koobnay fii kitaabi mubiin kitaab cad marka waa sidaa raadkii waa lagu qori hadda masjidka intaa aad tallaabeed usoo qaadi marka culimada waxay isweydiiyeen haddii masjid aada ku dhowdahay oo masjid kaleoo ka weynoo ka qiraa'o fiicani jiro ma tegi kartaa bay yidhaahdeen haddii masjid kale oo ka weynoo ka horreeya jiro waa tegi kartaa qaar baa culimada yidhi laakiin waxaa hubaalah masjidkan adiga kuga dhow dadka tukiyey maamulayaashiisu haddayna dad wax hagaajin ahayn waa hubaal waa waajib inaad ka tagtaba iskaga tagto allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala wadrib u samee u sargo yani tusaale weeye lahum iyaga maalan tusaale asxaab alqaryati qaryadii qoladii u saaxiibadahay tusaale uga dhig id waqti jaaahaa uu u yimid qaryadii almursaluuna mursaliintii u yimaadeen id waqti bay ahayd waqtigaasi arsalnaa aan u diray ilayhim xaggooda inayni laba rasuul aan u diray fakadabuuhumaa way beeniyeen facazadnaa waxaan ku xoojinnay bihaaliin mid saddexaad faqaaluu waxay yidhaahdeen saddexdii rasuul innaa annaga ilaykum xaggiinna yaa mursaluuna naloo soo diray qaryadaa baltusaalqardadaa waxaa la yidhaha shaam bay ku taallaayo indaakiya la yidhaha baa la yidhi indaakiya nin boqoraa xukumi jiroo sanaan caabudo aho andakhiis la yidhaha andakhiis binu andakhiis ninkaasaa yaa boqor ahayoo asnaamta caabudi jiray laba rasuul baa loo diray qaryada laba rasuul markaasay labadii rasuul way ka hor yimaadeen ku saddexaad baa lagu xoojiyey war rasuul la soo diray baa nahay waa sidee baa layidhi marka qarnadii markii dambe ninkii u digi doona inoo soo socda markay dileen bay halaagsameen qaryadii oy baaba'een wadrib u sameeyo u caddee iyaga soo hordhig maalan tusaale asxaaba alqaryati qaryadii indhaakiye ahayd asxaabteedii id wakti jaa'ahaa ay u yimaadeen almursaluuna kuwa la soo diray id waqti bay ahayd waqtigaasi arsalnaa ilayhim aan u diray inayni laba fakadabuuhumaa labadiibay beeniyeen facazaznaa waxaan ku xoojinnay bihaaliin mid saddexaad faqaaluu rusushii waxay yidhaahdeen innaa annagu ilaykum xaggiinna mursaluuna waa nala soo diray xaggiinna naloo soo diray qaaluu waxay dhan kuwii qaryada joogay maa antum ma tihidin bay yidhaahaan ilaa basharun dad mooye oo milunaa annaga oo kale ah wamaa anzala araxmaanu allah raxmaanina maba soo dejinin min shayin waxbaba ma soo dejinin bay yidhaheen in antum maa antum idinku ma tihidin bay yidhaahan ilaa tagdibuun inaad been sheegaysaan mooyaane waxba kama jiraan bay ruuxa waa runde waa dad wey dad baa tihiin annagoo kaleo maxaad ugu dhaantaan saanu cunaad u cuntaan oo ab u seexataane maxaad ugu dhaantaan waa kani ah, suuratu raacad bay ahayd baan u malay markii ay sidaa yidhaahdeen yaa la yidhi waa run laakiin ilaahay baa khayrna siiyey suuratu dhacad bay ahayd waxay yidhaahdeen war idinku dad baa tihiin waxaan dad ahayna ma tihin annagoo kale ah allaha raxmaani waxba ma soo dejin beenaalayaal baa tihiin bay ku yidhaahdeen waa kelimo xun weeye waxa markuu xaqu kuu yimaado oo wacdigu kuu yimaado ha ka hortegin markaa durbana ha qaadani u fiirso oo ka fiirso daraasad ku samee kadibna qaado ama diid qaaluu waxay dhaheen nimankii rusushu u timid marka rusushan aan ku noqone hadda sida muuqata allah baa soo diray rusushaah laakiin culimmada qaar baa leh masiix baa soo diray marka nimankan masiix baa soo diray haddii la yidhaah dee waa intii nebi ciise la kor yeelay bay ahayd goormuu soo diray marka marka waxay u badan tahay waa rasuul alla soo diray qaaluu waxay yidhi maa antum idinku ma tiidin ilaa basharun dad mooye oo miluna annaga oo kale ah wamaa anzala araxmaanu allaha raxmaaninima soo dejin min waxbaba ma soo dejinin in antum antum idinku ma tihiin ilaa takdibuun inaad been sheegaysaan mooye qaaluu rusushii waxay dhaheen rabbunaa rabbiga yaa yaclamu og innaa annaga ilaykum xaggiinna lamursaluuna naloo soo diray annagu dad ba aan ahaane ilaahay baa og inaanu run sheegayno oo nala soo diray allah ka warqaba inaanu run sheegayno ilaahay baa og bayna iyo ood beenaalayaal tihiin قالوا وحي ربنا ربك يا يعلم أق إنا أنك إليكم حقنا لمرسلون يا الله صادري وما علينا دوش يدنا معها إلا البلاغ قارسين ويا المبين وعد هدا ديدان ما هدا ديدان ديدان أنك حلكي ونقر دعي مر هدان إذين شاقنا وحيدين شاقنا أو ذي شرحني دي شرحات بكما ينسوين أنك حلكي ونقر دعي حلك لنا مسارة إيمانك قلبك إذين مقلين كرر قصبنا إذين كما سوهان وننكرر وحوي أنك إنتهم باب النصار ريد way dhammaatay wixii hadalkii wuu dhammaaday wamaa calaynaa dushayada ma aha ila balaaqu gaadhsiin mooyaane almubiin oo cadoon waxba idinka akranin oon idiin caddayn idiin sharaxnay qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii qaryada joogtay innaa anagu tadayarnaa waan idin baasaysanay bay dhahen bikum idinka lain tantahuu haddaydaan reebtoomin oo waantoomin oo waxaanaad waddaan iyo rusul baan nahay waxaan haddaydaan nagala tegin lanarjumanakum waanu idin rejmin dhagax baanu idinkala daaliyacay ولا يمسنكم وحائد تابا منا حق يق عذاب عذاب أليم وكلل وأن يدقوا بينا بيني عذاب كلل بالنقاط كيسان باسيسو وحوي ووح يعني baasaysigu waynu naqaanay inagu dad shimbiraha baasaysaa jiro wax yacni xunmi markuu kuu yimaado waad baasaysan marka waxaa la leeyahay iyaga roobkii baa ka yar raagay roobkii yaa durba u di'i waayey markaasee war baas baabad qabtaan nagala taga dad baas baaba tihini bay ku yidhaahdeen qaaluu waxay dhaheen innaa tadayarnaa waan baasaysanay bikum idinka waan baasaysanay lilam tantahuu haddaydaan waantoomin oydaan reebtoomin lanarjumanakum waxaanu idinku rajmin oo idinku idinla dhici oo idinku tuurtuuri dhagxaan iyo cay labadaba rajmiga waa la yidhaha walamasanakum waxaa idin taaban minaa xagga iyaga cadaaban cadaab aliimin oo kolon qaaluu waxay dhaheen rusushii daa'irukum baaskiinu macakum idinka miciinna wey idinkaa gaalo ah baasku idinkuuba idinla jiraay ain dukirtum ma in liidin waaniyey darteed yaa tadayartum baasaysateen waxaa maqan jawaabkii baa maqan bal antum idinku qawmu qowm baatiin musrifuuna xadgudbay wala xadgudubtaati baasku idinku idinla jira waa runtu waa gaal waa baas faasiqa iyo gaalka baaskuba isagu la socda dadka muuminiinta ee saalixiinta waa khayr qabayaal wey hadda adigoo meel jooga haddii qolo culimihii kugu soo baxdo aad baa waad farxi qolo muslimiin hadday kugu soo baxdo qur-aanka markaad aqriyayso markaad meel aadan ogeyn aad kala qabato aayad marmar baa waxa kuu soo bixi aayad wax fiican sheegaysa aayadoo dhani hadee wax fiican bay sheegayeen tu aan ciqaab iyo cadaab iyo waxba sheegayn waa waa khayr wey waa khayr waa tafaacul waxa la yidhaah wey qaaluu waxay dhaheen daa'irukum baaskiinu horta macakum idinka micinu idinkuu idinla jiraa baasku haddaba waa sidaasoo kale culimadana waa in laga qaato markay culimmadu inoo timaado wax inoo sheegayaan ha laga dhegaysto inagu haddee muslimiin baynu nahayoo wixii xaqah lainoo sheegay ka hor iman mayne asal ahaanba hadduu nin fikrada kuula yimaado durba ha ka hortegin durbana ha qaadanin ka fiirso daa'irukum macakum a in dukirtum ma in laidin waaniyey darteed yaa tadayartum baasaysateen wey bal antum idinku qowmun qowm baatiin musrifuun xadgudbay وجاء waxaa ka yimid min aqsa almadiinati madiinada xaggeeda sare rajulu nin yascaa ordaya qaal wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow itabicuu raaca almursaliina mursaliinta raaca itabicuu raaca man dad laa yas'alukum aan idin weydiinaynin ajran wax kharasha aan idin weydiinaynin wahum iyaguna muhtaduuna hanuunsan oo waddadii xaqa ahayd haya ninbaa xaggaa ka soo ninkaa waxaa la yidhaah baa la yidhi xabiib annajaar marka dadka qaar waxay leeyihiin guryuhuu dhisi jiray qaar waay samayn jiray geeduhuu qori jiray waxaasuu qori jiray marka waxaa laleeyahay waa qisaha dee aan lana diidayn lana rumaynaynin baras baa ku dhacay ninkaas asnaamtu iyuu qori jiro san buu caabudi jiray baras baa ku dhacay baa ninkii meel buu marka kantarool ku ahaa toddobaatan sano isagoo sanamkii baryayey yuu u yimid bay u yimaadeen rusushani waxay yidhaahdeen waryaa na soo raac waanu kuwa alla baryaynaa ilaahay balaayadan wuu kaa qaadee markaasuu yidhi ma toddobaatan sano yaan kaa ag fadhiyo mar keliya yaan ku helay waraaa soo raac baylehe wuu soo raacay ilaahay baraskii uu kasii qaadaa la leeyahay kolley waa nin fiicano wey wa waxaa ka yimid min aqsa almadiinati magaalada xaggeeda sare rajulu nin oo yascaa ordaya qaala ninkii wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow itabicuu raaca almursaliina almursaliinta raaca itabicuu raaca man dad laa yas'alukum aan idin weydiinaynin ajra wax qarash wam iyaguna muhtaduuna hanuunsanoo waddadii xaqayda haya markaas waxay leeyihiin war aduma ilaahay baad caabudaa bay ku dhihi jawaabtana waa tidaasoo hadda kuma muqtaaso inooma taalo wamaa lii maxaa ii sugnaadayo laa acbudu aana u caabudaynin alladii allihii fadaranii abuuray wa ilayhi xaggiisana turjacuuna liidiin celin doono oo idinla xisaabtami doono atakhidu ma waxaan samaysan min duunihi alla kayrkii aalihatan ma ilaahyaan samaysan in yuridni raxmaanu alla hadduu ila doono bidurin dhibaato laa tugnii aan iga deeqaynin canii xaggayga shafaacatum shafaacadoodu shayan in yarba ayna wax iga tarin walaa yunqiduuna aanina badbaadin karin ma ma ilaahay baan intaan ka leexdo yaan kuwa aan waxbaba ii tari karayn yaan raaci wey wuxuu yidhi maxaana alla u caabudana iyaga kolley jawaab buu u celinaya allihii abuuray maxaan u caabudayn maxkamadiisana la tegi doono ma ilaahyaan samaysan hadduu alla dhib ila doono ayna shafaacadoodu waxbaba ii tarayn xataa aani badbaadin karayn ma kuwaasaan ilaahyo ka dhigan de waa runtaa asnaamtii berigaa jirta haddana way joogaan sheekh ogow wixii cibaado innaga dhexdeenna waxyaabahan caadiga dhexdeenna waa la isbari karaa waan baahannahay waasa saalixiinta markay noqoto sheekha saalix ee kula jooga ii duceedhe walaalow ii duceedhe isaguna hadduu ha yimaado war walaal waan gaajaysanahay waxa la isiiya ha yidhaah ii duceedhe laakiin ku aan kula joogin oo kaa maqan ama dhintay de haddaad barida miyuu ku maqli ku maqli maaye kuma maqlay nin markuu adduunka joogi sidaadoo kale u baahnaa ma markuu dhintaa wax fiicani u kordhaya dee camalkiisii baa ka horeeya dabcan allah wuxuu yidhi ninki baa wuxuu yidhi wamaa lii maxaa ii sugnaadayo laa acbudu aana u caabudaynin alladii allihii fadaranii ee abuuray waileehi xaggiisana turjacuuna liidiin celidu maxkamaddiisa tegaysaan aattakiduma waxaan samaysan min duunihi alla kayrkii aalahatan ilaahyo in yuridni raxmaanu allah raxmaani hadu ila doono bidurin dhib laa tuqni aynay igaga filayn canii xaggayga shafaacatum shafaacadoodu shay-an in yarba inay igaga filayn walaa yunqiduuna aynay badbaadin karayn inii anigu idan waktiga hadday saa noqotoon ilaahyo kala samayso lafii dalaalin baadi baan ku sugnaa mubin oon cad wey haddaan ilaahyo kaloon alla ahayn samaysto baadi baan ku sugnaa ogaado xaqii buu qumaati ugu caddeeyey inii anigu idan lafii dalaalin baadi baan ku sugnaa mubin oon cad inii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiin waa rabbigii ina khalqay birabbikum wuxuu u leeyahay wuu ku soo jeedanayaa rabbiga aad idinku leedihiin baana i rabbi awey ah rabbi gooni ama rabo in anigu amantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiin ee fasmacuuni nimayahu idhegaysta oo wax ifahma ah. war idhegaysa rabbiga aad idinku rabbi ka dhegaysaan baa rumeeyey war fahma oo wax idhegaysa inii amantu birabbikum ee fasmacuuni idhegaysa way dileen marka markuu dacwadii ka dayn waayey yay dileen ah, wadaadkan iskala horan waxaa wanaagsan buu meeshaa ku sheegay nin baa yidhi baa lay wadaad kitaabgeli buu arkay muddo markuu ka maqnaaba isagoo siduu kitaab waxaa wanaagsan bu wadaadkaas shalayna sheegayay bu maalinta dhaweyd marka macnaha dee deg jalaqmoosii ninkaas kuma soo leexanin qiila waxaa la yidhi udkhuliljannata jannada gal jannada gal baa lagu yidhi intay dileen waxaa la leeyahay intay ku joogsadeen yaa wadnihiisa xagga dambe ka baxay qaal wuxuu yidhi yaa layta tollae yaa layta qowmi qoomkaygii shallaytadooda yaclamuuna hadday og yihiin bimaa shaygii khafara lii rabbi rabbigay uu ii dhaafay dembigii uu ii dhaafay oo wajacalanii uu iga yeelay almukramiina kuwa la sharfay oo la maamusay iga yeelantoola hadday og yihiin waxaa la yidhaha ninkanu markuu dhintay iyo markuu noolaaba dacwadda isku si buu u waday oo qoomkiisa dacwada isku si ugu waday marka udkhulil jannata marka la yidhi inta qiyaamaha ka horeysa miyaa jannada la geli waxa weeye may waa loo sheegay maqaamkiisii baa la tusi jannadaas aad leedahay ood geli doontaa sidaa ku ogow baa layihi marka waa sidii shuhadada yurzaquuna fiihaa biqayri xisaab shuhadadaas qabrigooda laguma irsaaqo oo jannadii kuma jiraan marka jannadii iyo maqaamkiisii baa la tusay ee jannadii gudaheeda muuna gelin qiila waxaa lagu yidhi udkhuliljannata jannada gal qaala wuxuu yidhi layta qowmii tolla qowmkayga shallaytadooda yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen bimaa kafara lii rabbigay siduu iigu dhaafay wajcalnii iga yeela min almukramiina maad waa masariyo bikufraani bikufraani rabbi hadday og yihiin wey wamaa anzalnaa qoomkii waa la halaagay laakiin markii sheekhii dileen alla wuxuu leeyay wamaa anzalnaa kuma anaan soo dejinin kuma calaa qowmihi qoomkiisa min bacdihi isaga dabadii intuu dhintay kadib min jundin wax cola min asamaa'i samada lagama soo dejinin wamaa kunnaa munziliina mana ku soo dejin doono ma nihin inaan ku soo dejin yacni malaa'ig fara badan oo baabi'isa looma baahna malaa'ig fara badan oo baabi'isa in kali wax yar kaliya ku filan ciqaab mar kaliya kun kaliya ku filan marka col iyo waxba looma raadinayay si dhaqsaa loo baabi'iyey nabiy laahi maxamed maalintii beder iyo maalmo waa kii malaa'ig fara badan baa usoo gurmanaysay taas xaqay ay caddaynayeenoo in xaqu caddaado markii gaalada laga adkaado yay ahayd oo asxaabta iyo nabiga qalbigooda lagu adkaynayay ee ilaahay subxaanahu watacaala hal mara keliya intuu wax ku soo rido iyo kulligood baaba'e lahaayeen wamaa anzalnaa ma annaan ku dejinin calaa qowmihi ninkaa qowmkiisa min bacdihi intuu dhintay kadib min jundin wax col ah min asamaa'i lagagama soo dejinin wamaa kunnaa mananin munziliina kuwa ku soo dejin doonana ma nihin intaa yar baa ku filan in kaanad maa kaanad maba ayna ahayn wixii lagu soo deji ilaa seexatan hal dhawaaq mooye waaxidatan oo keliya faidahum waabayow khaamiduuna dansan khumuudka waxaa la yidhaha waxaan dhaqdhaqaaqa lahayn khaamiduuna allah wuxuu leeyahay col looma raadinin loomana doonin keliya hal dhawaaq keliya oo malku jibri ku dhawaaqay iyo kulligood gamta loo joogsaday in kaanad maa kaanad ma ahayn ciqaabtii lagu riday ilaa sayaxatan dhawaaq waaxidatan oo keliya mooyaane faidaahum waaba iyagoo isla markiiba markii lagu riday idaa fujaa'iyaa la yidhahay khaamiduuna dansan oo wadasaa u jiifa weyha kulligood wada jiifa